salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamed wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma fana bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku soo jirnay shaygii ay labada xaqba ku kulmeen xaqa ilaah iyo xaqa addoonku kii xaqa ilaahay qaalibkaa ah waynu soo marnay kii labaad ayuu halkan noo gelayaa wuxuu hi majtamaca fiihi lxaqaani waa waxay ku kulmeen labada xaq wa huwa xaqulcabdi fiihi haalibun xaqa addoonku uu yahay ka haalibka ah wa mihaaluna waxa weeye alqisaaso waa qisaasa min alqaatili dilihii alcamd alqatl alcamd yacni dil camdiga dilay fa ina fiihi waxaa ku sugan tahay xayaati nnaasi dadka noloshoodii oo la amni gelinayo wa xifd alamni nabadgelyadii oo la ilaalinayo wa ishaacata tumaniina xasiloonidii oo la faafinayo wa haada kaasi kulluhu dhammaantii min almaslaxa alcaama maslaxada caamkaa buu ka mid yahay oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa bihada alictibaari ictibaarkaa wuxuu ku noqonayaa xaqa lilahi tacaala xaq ilaahay leeyahay wa min jihati ukhraa dhinac kalena yuxaqiqu lqisaasu qisaastu waxa uu xaqiijiyaa maslaxa khaasa lilfardi maslaxa iyo dan gaar oo qofku leeyahay wa hiya iyaduna waxa weeye shifaau suduuri awliyaai lqatiili kan la dilay xigtooda laabahoodii inay caafimaadaan wa isaalati qadabihim cadhadoodii in la suuliyo waxiqdihim iyo uurxumadoodii cala alqaatili kan dilay ay u uurxumaayeen fa yakuunu wuxuu noqonayaa bi hada alictibaari ictibaartaa marka la siiyana xaqan lilcabdi xaq addoonku leeyahay buu noqonaya walamaa kaana markuu aday masaasuljarima dembigan taabashadiisu bilmajni calayhi kaa dembi kaa waxyeelada loo geystay ay taabanayso wa biawliyaa'ihi iyo awliyadiisa iyo xigtadiisaba aqwaa mid xoog badan oo wa adhara ka muuqaal badan min masaasiha taabashada bilmujtamaci ay taabanayso ayaa jucila waxaa laga yeelay xaqu lcabdi xaqa addoonka huwa alghaalibu fi lqisaasi qisaasta isagoo ka haalibkaa ah. wa min huma halkaa inagoo ka duulayna markaa kaana waxaa ahaaday liweliyi lqatiili kan la dilay xigtadiisa waxaa u sugnaadiye weligiisa an yacfuwa cani lqaatili kan dilay inuu cafiyo ow yaktafiya ama uu ku koofdoomo biakdi ciwadi can min ciwad iyo bedel inuu kaqa adiya waxataa idaa xukima haddii xataa la xukmo cala alqaatili bilqisaasi minhu qisaas haddii lagu xukumo faliwaliyi lqaatili waxa u sugnaaday an yacfuu canhu inuu ka cafiyo oo fa uu joojiyo tanfiid alcuqubati cuqubada fulinteeda inuu joojiyaa buu leeyahay walamaa kaana markuu aday fi lqisaasi xaqun lilahi xaq ilaahay uu leeyahay fa ina alqaatila idaa najaa maruu ka badbaado min alqatli uu ka badbaaday licafwi waliyilqatilina u badbaado fa ina dawla laha waxaa u sugnaaday an tuuqica calay inay ku ridda cuquba tacsiiriya cuquba ganaax inay ku riddaa leedahay waxau sheekhu halkan inooga hadlayaa ficil ay ku kulmeen labadii xaqda xaqii ilaah iyo xaqii addoonku laakiin xaqa addoonku uu yahay ka qaalibkaahay halkan ku xooga badan tusaale wuxuu inoo soo qaatay qisaastii laga qisaasanayey kii qaatilka ahaa ee dilay dil camdi ah min alqaatil alcaamidi bay ku wanaagsanayd halkii alcamdi yidhi alcaamid la yidhaahdo ama min alqatli alcamdi oo halka hore qatli la yidhaahdo yani qisaas laga qisa min alqatli alcamdi qatli camdi laga qisaasanayo ama min alqatil alcaamidi markaa min alqaatili kii dilay alcamd alqatl alcamd qof dilay qatli camdi oo bareera ayay noqonaysaa maxaa yeela dhinaca marka laga eego qofkii wax dilay in la dilo oo la qisaaso dadka noloshoodii ayaa la badbaadinayaa nabadgelyada ayaa la ilaalinayaa tumaaniinadii xasiloonidii ayaa dadka lagu baafinaya lagu wada gaarsiinaya lannu ilaahay baani walakum fi lqisaasi xayaatu ya ulil albaab qisaasta waxa idinku sugnaatay nololba idinku sugnaatay dadka caqliga oo waxay noloshooda ku jirtaa marka ogaado qofkan wax dilayaa in la dilayo ayuu dilkii ka gaabsanaya dilkii ayaa dabeetana yaraanayo saasay dadkii nabadgelyo ay ku helayaan taasina waxa weeye waa maslaxo caamahoo dadkii o dhami ay wada leeyihiin oo xaggaa marka la yska taago xaq ilaahay leeyahay ayay noqonaysaa qisaastaasi dhinac kale marka laga eego qisaasu maslaxad gaarahoo qofku leeyahay ayay xaqiijinaysaa oo marka qofkii wax dilay la dilo ciddii laga dilay qofkan laabahoodii ayaa bogsanaya cadhadii iyo urxumadii ayaa ka baxaysa ay qaatilka u qabeen marka xaggaa marka laga eegana waa xaq addoonka leeyahay laakiin marka la ega taabashada ay dembigani ka waxyeelada loo geystay ay taabanayso iyo dadkan awliyadiisa iyo xigtadiisa markay ahaatay mid iyadoo xoog badan oo ka muuqaal badan taabashada ay bulshada taabanayso ayaa waxaa laga yeelay xaqii addoonka ka isagu qisaasta ku qaalibka ah mar haddii la yidhaahda xaqa addoonka ayaa haalibana waxa u sugnaaday kan la dilay weligiisii iyo kiilaha markaa dhaxalkiisa inuu cafiyo qaatilka oo iska sii daayo inuu mag iyo diyo ka qaato ayuu leeyahay xataa haddii ay yacni maxkamaddii ay qisaas ku xukunto waxa uu leeyahay inuu cafiyo oo cuquubada iyo qisaasta in lagu fuliyo uu joojiyo dhinac kale marka laga eego qisaastii xaq ilaahay baa ku sugan oo xataa haddii la cafiyo oo uu ka badbaado qofkii qaatilkaa ah, dilkii oo kii dhiiggiisa lahaa ee ku yeeshay qisaasani uu cafiyo dowladda waxaa u sugnaaday inay markaa cuquubo ganaaxa inay markaa saartaabay leedahay oo mar haddii kii qofkan iyo reerkan ay kaa cafiyeen dee tii kale markaa mujtamacan iyo ummadan ila qofka qof dila wuxuu ka dhigay waman qatala nafsan fakaanama qatala naasa jamiica midaai qatala cala bani israil waman qatala nafsan bigayri nafsin oo fasaadin fi lardi fakaanama qatala naasa jamiica qof dadkii oo dhan dilay ayuu ka dhigan yahay oo markaa namnigii khalkhaliyey oo xasiloonidii markaa dadka argagax iyo dhibaato geliyey ayuu ka dhigan yahay majtamaca fiihi alxaqaani waxay labadii xaqba u kulmeen oo xaqulcabdi fiihi xaqa addoonku haalibun uu xoog badan yahay miaaluhu wa miaalu waxa alqisaasu qisaasi wey min alqaatili kii dilay alcamdi alqatl camdi dilcamdi ee u dilay qisaasa la qisaasanayo fa ina waxaa uda ta'miina xayaati nnaasi dadka noloshoodii oo la markaa la nabadgelinayo wa xifda alamni waxaa ku sugan amnigii la washaacata طumaaniina iyo xasiloonidii oo la faafinayo o la fidinayo wa hada kulhu min almaslaxa alcaama ayuu ka mid yahay fayakunu bihada اlictibaari xaqa lilahi tacala xaq ilahay leeya buu noqonaya wamin jihatin uqra dhinac kale marka laga eganayo yuxaqiqu اlqisaasu maslaxa khaasa lilfardi dan qofku leeyahay ayuu xaqiijinaya hiya shifaau suduuri awliyaai اlqatiil waxa weeye inay bogsadaan dadkii qofka la dilay xigtadiisa laabahoodii inay marka caafimaad helaan wa isaalati qadabin wa xiqdin iyo in la suuliyo caradii iyo urxumaday calalqaatili u qabeen oo fa yakuunu bi hada lictibaari xagga alla marka laga ictibaariye layska taagana xaqa lilcabdi buu noqonaya walamaa kaana markoode masaasuljarima dembigan taabashadiisu bilmajni caleyh kan la waxyeelaye ay taabanayso iyo wa xigtadiisaba aqwaa mid ka xoog badanoo waadhano ka muuqaal badan min masaasiga taabashada bilmushtabiha ay taabanayso ayaa jucila waxaa la yeelay xaqulcabdi waalhaalib ka haalibkaa fi lqisaasi wa min uma halkaa inagoo ka duulaynana kaana waxaa liwaliyi lqatiili an yacfuwa can ilqaatili inuu cafiyo ow ama yaktafiya uu ku kaafdoomo biakhdi alciwadi minhu aydiya inuu ka qaato xata ida xukima cala alqaatili bilqisaasi minhu haddii lagu xukumo faliwaliyi lqatil waxa u sugnaaday an yacfuu canhu inuu ka cafiyo oo fa yuqifa uu joojiyo tanfiid alcuquuba cuquubada kufulinteedii walama kaana fi lqisaasi xaqun lilahi markuu ku sugnaaday faina alqaatila ida najaa markuu ka badbaado faina alqaatila ida najaa hadduu ka badbaado min almawti min almowti dhimashadii oo muxuu uga badbaaday licafi waliyi lqatiil kan la dilay weligiisii ayaa cafiyey faina dawla laha waxa usugan an tuuqi calayhi inay ku rido cuquuba tacziiriya cuquuba tacziiriya inay ku ridaa bay leeyihiin oo maalikiyada oo kale ayaa waxay markaas leeyihiin haddii qaatilka la cafiyo weliyulqatiilku cafiyo imaamku boqol jeedal ayuu ku dhufaya sanadna waa xidhayaa mar haddii tan laga cafiyo wa maslaku shareeca yakhtalifu wuxuu khilaafaya can maslaki alqawaaniin alwadciya qawaaniintan wadciga ah ee bini aadmigu dejisay waddadeeda falakhiiratu tan dambe ee maslaku lqawaaniinkaahi ama qawaaniinta wadcigaahi jacalat ilqisaasa waxay ka yeeshay min alqaatili la qisaasanaya xaqan khaalisan lilmujtamac waratabat calaa dalika waxay ka ratibtay ana rafca dacwa dacwada oogiddeediiyo kuniyeelkeedu min ikhtisaasi niyaaba alcaama inay ka mid tahay waxyaalaha ay leedahay xeer ilaalinta guud walaysa liwaliyilqatiili uma sugnaa an yacfuwa can iljaani inuu ka cafiyo bal mawkuulun waxaa loo wakaleen liwaliyi lamri kama ana maslaka shareeca sida shareecada waddadeeduba fii jariimati zina yakhtalifu uu khilaafayo can maslaki alqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadciga wadadeeda fazina fi hadihi alqawaaniin alakhira zinadu qawaaniintan dambe laysa jariima dembi ma aha ilaa idaa kaanad bikraha inay qasab tahay mooyaane ow kaana masniyubiha qaasira inay ti tan laga zinaystay inanaan qaangaadhin mooyaane ow kaana aljaania marka waxyeellada geystay inuu yahay mooyaane min usuuli lmajni caleyhi kan waxyeelloo geystay usuushiisa inuu ka mid yahay mooyaane fazina bidaatihi laa yuctabaru jariima dembi loo ictibaarin maayo qawaaniinta ila liiqtinaami biamrin aakhar inuu la xidhiiday arrin kale mooyaane kama ana zina zawja xaaskii hadday zinaysnaba yuctabaru waxaa loo fiirinaya fi hadi lqawaaniin jariima waa limasaasi bixaqi zawja ayay taabanaysaa oo fakaana alciqaabu fiihi min alxaqi alkhaas buu noqonaya ay min xaqi zawj walihada saa daraaddeed laa turfacu dacwa lama kor yeelayo ilaa min zawjiha walow waxaa loo an yuqifa ijraatiha ijraa'aadkeeda inuu joojiyaa buu leeyahy waidaa xukima calayha marka lagu xukmona falow waxausa an yuqifa inuu joojiyo tanfiida alxukmi xukunka fulintiisa inuu joojiyo ayuu leeyahy ama shareeca alislaamiya amaa shareecada islaamka miyaa fa inaha tasluku maslakan aakhara waddo kale ayay qaadaysaa id anaha tajcalu cuqubata zina waxay ka yeelaysaa xaqan khaalisan lilah xaq ilaahay leeyahay ay xaqan lilmujtamac xaq bulshadu leedahay walaysa fiiha xaqun khaalis xaq khaalisina aanu wa min laa yasqudu ma dhacayo xaqu zina xaddu zina daahirku waa inuu xad halkaasi yahay markaa calaamadsada una xadna markaa xaggaa hore ku qorta wa min laa yasqudu dhamcayo xaddu zina ma dhacayo biisqaadi axadin qof rididii kama ana rafca dacwa yatimu waa dhammaystiraya min qibali niyaaba alcumuumiya niyaabada cumuumigaa xaggeeda waa loo koryeeli karaa bal wlikulli fardi waxausan an yuqiima dacwa fi hadi ljariima inuu ku ogo liannaha min dacaawa alxisba dacwooyinka xisbada ayay ka mid tahay waxau sheekhu leeyahay waxoogay wuxuu isu keen baan dhigayaa ama isu keen barbar dhigayaa shareecada islaamka iyo qawaaniinta wadciga ah ee bini aadmigu ay samayseen ayuu waxoogay isu keen barbar dhigeen wuxuu yihi shareecadu waddaday u jariimadan dilka wuxuu khilaafsan yahay maslak almaslag waa aariiq wadada ay qawaaniinta wadciga marayaan wadciga waa tan wadacaha alinsaanu uu dejiyey baa la yidhahdaa oo qawaaniinta wadciga ay qisaasta waxay ka dhigaysaa xaq khaalis oo bulshadu leedahay sidaa daraaddeed ba waxay ka ratibaysaa cidda dacwayn karta ee cid la dilay dacwadeeda oogi karta waa aniyaaba alcaama waa xeelaalinta niyaaba caama waa waataynu xeelalinta idhaahno waxaana la yidhaahdaa marka laga hadlayo niyaaba alcaama waxaa la idhaha waa hay-ad bulshada ka naayba ku hadasha afka bulshada dacwaddana ciddii la tuhunsan yahay ku oogta ayoo niyaabo ka ah markaa naa'ibulcaam iyo wakaladiisa xeelalaaliyahaas ayaa oogaya marka dacwadda waxaa oogaya waa xiran dee wakaladiisaasunbaa oogaysaa weliil uma sugnaanin inuu cafiyo bal cafigu weliil amarka iyo qofkaa u sarreeya dadka muslimiinta markaa ayuunbaa leh xagga kale isku khilaafsan yahina muuqatana waxa weeye waddada ay shareecadu u martay jariimada zinada waxay khilaafsan tahay waddada ay qawaaniinta wadciga ay mareen oo zinadu qawaaniinta wadciga dembi maaha keliya waxay noqon kartaa haddii yacni ay kufsi iyo boob iyo qasab tahay ama haddii yacni ruuxan laga zinaysay ay qaasiro tahay qaasirana allatii lam tabluq sina rushd waxaa la ydhaha taan gaarin da'da yani aan qaan gaarin dada hanuunka aan gaarin hadday tahay amaga ciddan markaa waxyeelada geysatay dee uu markaa usuushii iyo waalidkii ciddan waxyeellada u geysay ay tahay ee waalidkii markaa isagu waxyeelladan geyso ayaa dembi loo ictibaarinaya bal dhinac kale haddii loo eego islaamdiisa hadduu qasbo habeenaanay markaa yar firfirxoonayn ayada lafdeedu dembi bay dhinaca kale ka noqonaysaa markaa zinadu bidaatihi laa yuctabaru jariima qawaaninta wadciga ay bani aadmigu dejisay dee gaalada laga keenay ila innagu waxba maynaan dejisana gaalun baa dejisay dabeetana waa laynoo keenay tii un baynu dabeetana markaa ama magacyo ula baxnay aynu dabeetana maxkamadaha dhigana looma arko markaa jariimo ilaa wax kaloo la xidhiidha mooyaane ama qasabkaa iyo dee da'yaraantaas iyo waxyaalaha kale mooyaane asal ahaanteedu hadday labada qof raalli iskala noqdaan dembi maaha la leeyahy sida hadday gabadhu sinaysataba xaaska ahayd yacni jariimo ayay u arkayaan iyo dembi waxay leeyihiin xaqii ninka ayay taabanaysaa ciqaabtaasina waxay noqonaysaa xaqiisa khaaskaa bay noqonaysaa isaga unbaa dacwad soo aogan kara oo ashtakoon kara haddii yacni laguma helo oo markaa maxkamad lagu qaadanay isaga ayaa joojin kara haddii lagu xukumana isaga ayaa joojin kara bay leeyihiin wa masalku shareeca fii jarimati lqatli yakhtalifu wuxuu khilaafayaa can masalki alqawaaniin alwadciya qawaaniinta bini aadamku dejisay wadadeeda falakhiiratu tandame jacalat ilqisaasa waxay ka heshay min alqaatili laga qisaasanayo xaqan khaalisan lilmujtamac xaq khaalis oo bulshadu leedahay waratabat cala dalika waxaanay ka ratibtay ana rafca dacwa min ikhtisaasi niyaaba alcaama in ay tahay waxyaalaha ay gaarka u ahayd la gaarka tahay xeeralinta guud walaysa liwaliyi lqatiil uma sugnaan yacfu can iljaari inuu cafiyo bal ilcafu mawkuulu liwaliyi lamri mas-uulkaa guud ee muslimiinta ayma cafi galeen kama ana maslaka shareeca sida wadada shareecaduba fii jariimati zina yakhtalifu u khilaafayo can maslaki alqawaaniin alwadciya oo fazinaa fi hadi qawanin اakhira laysa jariima dami maaha ilaa idaa kaanat bikraani qasab tahay mooyaane aw kaanat ilmaziyu bia qaasira ama tan laga zinaystay ay qof aan qaan gaadhin tahay mooyaane aw kaana aljaani ama ka waxyeelo geysa min usuuli majnuu calayh kan majnuu calayga yani usuushiisa inuu markaas ka mid yahay mooyaane fazinaa bidaati lafaantiisa laa yuctabaru jariima ilaa liiqtiraani biamrin aakhara arin kale inuu la xidhiidsado mooyaane ilaa liiqtiraani la xidhiirsigiisa mooyne biamrin aakhara arigana ula xidhiirsaday kama ana zina zawja sida xaaska sinaysigeeduba yuctabaru fi hadi lqawaaniin jariima ayaa loo cutwaanin dembi walimasaasi bixaqi zawjihi xaqi zawjka ayuu taabanaya fakaana alciqaabu fiihi ciqaabtaasi waxay ahaatay zawjada la ciqaabaya min alxaqi alkhaas xaqa khaaskee ninku leeyahy ay min xaqi zawji walihada saa daraaddeed laa turfacu dacwa ila min zawjiha ninkeedii xaggiisumaa laga koryeelaya walow an yuqifa ijraa'atiha inuu joojiyaa buu leeyahy waidaa xukima calayha marka lagu xukumana falow an yuqifa tanfiida alxukmi xukunka inuu fuliyo joojidiisa inuu fuliyaa buu leeyahy haddaba shareecada islaamiga ayaa iyadoo taa waddo kale ayay qaaday oo cuqubada zinada waxay keenaysaa xaq khaalisoo ilaaliya macnaa xaq bulshadu leedahay oon xaq khaasiba ku jirin saas daraaddeed xaqa xadka zinada cid ridi kartaa ma jirto dacwadana dee niyaaba alcumumiya way oogi kartaa alcumuumiya yani waa yani waa bulshada oo dhan oo xaqa ilaahay markaas la hoodee ka naayb noqon kartaa bal xataa qof kasta waxa waxau leeyahay dacwadda inuu jariimadaa ku ogo leannu dacwa alxisba ayay ka mid tahay ama shareeca islaamiya fa inaa tasug waxay qaadaysaa maslakan aakhare waddo kale id anahaa iyadoo tajcalu waxay keenaysaa cuqubata zinaa xaqan khaalisan lilah xaq ilahay leeyahay xaqan lilmujtamac walaysa biha xaqun khaasun xaqaasi kuma sugnaa wa min uma halkaa haddii aynu markaa ka soconno laa yasqutu ma dhacaya xaddu zinaa zinada xadkeeda kuma dhacaya biisqaadi axadin mid rididii kama ana rafca dacwa sida dacwada koryeelkeeda yatimu u dhammaystirmayo min qibali niyaaba alcumuumiya niyaabada cumuumiga xaggeeda helanintaa guud bal wlikulli fardin waxa u an yuqiima dacwa inuu ogo fi hadi ljariima liannaha min dawa dacaawa alxisba xisbadii iyo wanaag faridii iyo xumaan reebiddii yani waxay ka mid tahay dacwooyinkeeda ayay ka mid tahay cumuumiyada waxaa kaloo loo qaadan kara yani inay dadka oo dhan inay tahay na waa dhici kartaa <coughs> imaam shaaibi ayaa markaa kitaabkiisa muwaafaqaadka isagu xaqiaha xukun kasta oo sharci oo kulminaya xaq ilaahay leeyahay weynu kulminaya xaq ilaahay leeyahay oo xagga addoonsigaa ah iyo xaq addoonku leeyahay oo maslaxo maaleed ama munfaco shakhsiyadeeda oo wuxuu leeyahay ma jiro xag ilaaha xaq ilaahay u khaalisa si aan loo helayninba xaq u khaalisa addoonka xaq kastoo u muuqda inuu ilaahay u khaalis yahay haddana wuxuu xaqiijinayaa manaafic daahira oo la taabanayo addoonku leeyahay maslaxo adduunyo ama hawaab iyo ajri iyo derajo sare xagga aakhiro xukun kastoo u muuqda inuu xaq khaas oo addoonku leeyahayna ilaahay xaq buu ku leeyahy oo axkaamtii ilaahay baa lagu fulinayaa shareecadiisii baa lagu fulinayaa qofku xuduuddii ilaahay buu isku laaziminaya midaba xaqa addoonku dee wuxuu xaq noqonaya sharciga ayaa u sugay ee wuxuu markaa isagu yeeshay maaha alfaslu raabic faslka afraad almaxkumu calayhi waa kii maxkumu calayhi la xukminayey almaxkumu calayhi huwa shaksu waa shaksiga aladii kaasoo tacallaqa uu ku xidhmay khitaabu shaarici shaarica khitaabkiisu bificlihi samayntiisa wa yusamiihi culamaau lusuul na waxay dhahaan bilmukallaf ayay ku magacaabaan waxa uu leeyahay sheekhu halkan wuxuu inooga dhigayaa maxkuumu calayhi maxkuumu calayhi waa shaksigaa khitaabka ilaahay ee mid toosahiyo mid aan toosahaynba ficilkiisa uu ku tacalluqay mukallaf baa la yidhaahdaa waa shaksiga khitaabku u jihaystay ee afcaashiisa lagu xukmaya imaa in la aqbalay inaan la aqbalin inay waxaanuu sameeyey wixii la faran yahay inuu wixii loo diidan yahay inaanay midkoodnaba ku jirin xukunkuna waa khitaabkan ilaahay afcaasha mukhalafiinta ku tacalluqayey doonid ama doorgelin ama wadci ahaan khitaabkuna waa in qofka loo jeedinayo qofka lafahantiisa loo jeeda afcaashiisa khitaabku uu ku xidhmaya ayaa loo jeedaa almaxkuumu calayhi wa shaksu waa qofka alladii kaasoo tacallaqa uu ku tacalluqay khitaabu shaarici shaarica hadalkiisu bificlihi samayntiisa wa yusamiihi culamaau usul bilmukallaf bay yidhahdaan haddaba shuruudu sixati takliif waa shuruudda ay ku ansaxayso takliiftu <clears throat> yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi linsaani qofka xataa yasixa takliifuhu sharcan si kalifidiis iyo hawladiisu sharci u ansaxdo an yakuuna qaadiran inuu yahay mid karaya binafsihi u karaya oo bilwaasitati ama cidu sii marid calaa fahmi khitaabi takliif khitaabka hawlidda hadalka hawlidda waa inuu fahmaya almuwajah ilayhi ee loo jeedi loo jiheeyey lagu soo jiheeyey wayatasawara macnaahu macnihiisa waa inuu suuraysanayo bilqadri aladii qadarka yatawaqafu calayhi اlimtihaalu ba'daasi yani sida kutubta markaa kaleba ay tilmaamayso ba'daasi inay dheeraad ku tahay baad mooddaa bilqadri aladii qadarka yatawaqafu calayhi اlimtihaalu imtihaal on bay la socon markaa halkaa hortiisa ku qortaa iyadana calaamadya yatawaqafu calayhi alimtihaalu kudiranku uu ku taagmayo lianna algarada ujeeddada min atakliifi laga leeyahay aطaacatu waa daaca iyo walimtihaalu hoggaansan iyo fulin waman qofka laa qudrata low cala alfahmi aanay u sugnaanin laa yumkinuhu limtiaalu imtiaal iyo kudiran suurtagalu maaha wاlqudraةu calى اlfahmina inamaa takuunu bilcaqli caqli bay noqotaa iyo bikowni khiaabi shaarici shaarica khitaabkiisa ahaanshihiisa uu yahay mimaa kii yumkinu ay suurtagal tahay fahmuhu in la fahmo iyo wa macrifatu lmuraadi minhu ujeeddada laga leeyahay oo la garto walamaa kaana alcaqlu amran baatilan arrin hoose markaadoo laa yudraku bilxis aan xiskan iyo xawaasa aan lagu haleelaynin wa hayra mundabitin mid aan koobnayn markuu ahaaday wa mutafaawitan mid kala tagsan markuu ahaaday fii afraadinaasi dadka ofafkooda faqad aqaama shaaricu shaaric wuxuu ogay albuluuqa alladii qaangaarkaasa huwa isagu amrun daahirun mundaridun isagu arin muuqda oo ururaya maqaama alcaqli meesha caqliga ayuu dhigay liannahu madimatu loofileynkiisii weeye wa jacala manaata takliifina wuxuu ka yeelay halkay takliiftu ku xidhan tahay buluuqa alinsaani qofka oo qaangaada caaqilan xaaluu yahay wa xata canhu takliifa takliifdiina waa ka riday qabla horti takfiifan canhu iyadoo laga fudaydinayo waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa qofku si loo hawro sharci ahaan oo ay u ansaxdo in wax la faro oo wax loo diido binafsihi waa inuu awoodu leeyahay oo isagu uu garanayo uu fahmi karayo khitaabkii shaarici qur-aanka iyo sunnaha ama waasito oo masalan barasho markaas iyo weydiinuu cid weydiiyo waa inuu ku awoodaa inuu khitaabkan takliifda ee loo jeedinayo fahamkiisa waa inuu awoodaa oo nafahamsimaamada ama cidusimaridu waa inuu ku karaa waa inuu suuraysan karaa macnahan uu leeyahay khitaabkan loo jeeye qadar waa inuu suuraysan karaa oo yanii ku istaagmayo fulintiisu inuu suuraysanya adar qadarka uu ku fulin karayo maxaa yeele ujeeddaan laga leeyahay takliifdan iyo hawlidan waa adeecidii hogaansan iyo ku diran imtiaalna ku dirmo haddiise qofkii aanu awoodba ulahayn faham dee inuu ku dirmo ama suurtagal maaha iminka qof aan waxba maqlaynin oo kula arkaynin haddaad tira war waxaa soo qabo suurtagal mata inuu dhaqaaqo u soo qabto waxaa iska daa haddaad tira suurtagal ma inuu iska daaya dee waa maya kuwa maqlayo marka waxaa laga maarmaana qofkan sharcan la kalifaya inuu awood u leeyahay nafaantiisa ama waaso inuu khitaabkan iyo hadalkan loo jihaynay uu fahmayo oo uu suuraysan karayo qadar uu ku fulin karo waalqudra cala alfahmi haddaba awoodda fahamka inamaa takuunu bilcaqli waxay noqotaa caqliga awooddan fahamku caqligay noqotaa iyo inuu bimacnaa caqli jiyo oo qofkan caqli leeyahay waa mid qodobka labaadna khitaabkan shaarica ama nusuustan qofka lagu kalifayo ayaa wax la fahmi karayo oo ujeeddada laga garan karayo maxaa yidhi caqligu waa adaadka nusuusta lagu fahmo ee lagu haleelo weeye caqligu qofkii aan caqli lahayni ma male haddaba caqligii waa arrin qarsoon oo aan xawaastan lagu haleelaynin oo lagu dareemaynin waa shay aan mundabid ahayn oo wax kooban aan ahayn waa shakhsi afraadda ku kala tagsan oo qof qof la caqliga aanu jirin waa wax tadawur iyo numuwi iyo markaa dhammaystir gaadha markuu caqligiisaa noqday baa shaarici waxa uu joojiyey qaangaadhka oo iyadoo arrin muuqda oo koobmaya ah ayaa halkii caqliga la joojiyey liannu qaangaadhkaas xilligaa uu qaangaadho ayaa xilligii loofireenka caqliga ah in caqli dhammaystiranoo buuxaana u yimaado takliifdiina waxaa lagu xidhay qofku inuu qaangaaday soo caaqil ah shaaricu takaaliiftii arrinkaa muuqda ee xiska lagu dareemayo ayuu ku xidhay ee qaangaadhka oo sababkaa daahirkaa ah maqaamkii cunkiisa la joojinaya takliifdii hawlidiina waa laysi qablahu qabla albuluuq takfiifan canhu iyadoo laga fulaydina wax waa fahmaya laakiin yacni waanu buuxin sidaa daraaddeed ayaa markaa wixii ka horreeya qaangaarkaana waa laga fudaydiyey yustaradu cala la linsaani xataa yasixa ka yasixa takliifuhu sharcan si ay u ansaxda sharcaani la kalifa an yakuuna waa inay qaadiran mid kanay binafsihi oo bilwaasita ama waasita iyo cid kala u sii mar calaa fahmi khitaab takliif waa fahmaya almuwajah ilahi ee loo jeeeyey wayatasawara macnaha waa inuu suuraysanaya bilqadri aladii qadarka yatawaqafu calayhi limtiaalu imtiaalku uu ku taagmayo kudiranka ku taagmayo irshaad ulbucuurka shawkaani ayaa yatawaqafu calayhi alimtiaal buu odhanaya isagoo cibaaradanoo kala tilmaamaya oon bacdaasi ku jirin ayuu alimtiaal odhanaya waana saa daahirka inaanay bacdaasi ku jirin ama wayatasawara macnaha waa inuu suuraysanaya bilqadri alladii kaasu yatawaqafu calayh wuu isugu dul istaagi biimtiaali kudayda wuxuu isugu dul istaagayo waa inuu qadarkaasula iska laakiin yatawaqaf calayhi اlimtihaal in yatawaqafu faacilkeeduu yahay ayaa ku wanaagsan lianna alqarada min atakliifi aaaca waa daaco iyo hogaansa walimtihaal iyo fulin waman laa qudratahu cala alfahmi qofkaan awood lahayn faham laa yumkinu limtihaal ku diran iyo fulin suurtagal maaha wlqudra cala lfahmi inamaa takunu waxay noqotay kuxashaa bilcaqli iyo wa bikowni khitaabi shaarici shaarica khitaabkiisoo ah mimaa kii yumkinu mimaa shay ka ahday yumkinu ay suurtagal tahay fahmu in la fahmo iyo wa macrifati lmuraadi min ujeedada laga leeyahay oo la garto wax xilan maahe wax caqliga uu fahmi karayo weeye walamaa kaana alcaqlu amran baatinan markaasoo laa yudraku bilxisi aan lagu dareemaynin wa hayra mundabitin midaan koobnayn markuu ahaaday wa mutafaawitan malkooda fi afraadimaas dadka afraaddooda mid ku kala tagsan faqad aqaama shaaricu wuxuu taagay albuluuqa qaangaarhka alladii buluuqaasoo wasi amru daahirun mundabiduna maqaama alcaqli ayuu taagay lannu madimatu loofilaynkiisii weeye wa jacala waxaanu ka yeelay manaata takliifi buluuqa alinsaani qofka oo qaangaara caaqilan xaalu yahay wa xata canhu uu ka dejiyay attakliifa qablahu qabla albuluuqi takriiban canhu iyadoo laga fudaydinayo wadaliilu dalikana waxa weeye qowluhu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi rufica alqalamu waxaa laga kor yeelay can alaaثatin saddex can inaayikii xataa yastayqila intuu ka baraarugayo wa can isabiyi kii sabiga xataa yaxtalima inta uu ka qaangaarayo wa can ilmajnuuni kii waala xataa yufiqa intuu ka mihirsanayo wa fii riwaayatin xataa yacqila ilaa uu ka caqliyeysanayo faidaa balaqa linsaanu lxunuuma markuu qaangaarkii gaadho oo wa kaanad ay ahaata aqwaaluhu hadalladiisa wa afcaaluhu iyo falalkiisuba jaariya mid ku socota calaa xasabi alma'luufi sidii la yaqaanay qadarkeeda almuctaadi bayna annaas ee dadka dhexdooda loo caado yeeshay mimaa kaasoo yustadallu bihi loo daliishado calaa salaamati caqlihi caqligiisu inuu bad qabo ayaa xukima lagu xukmin bitakliifihi kalifitaankiisa faidaa balaqanisaxukima waxaa la xukmin arkaanaasay arkaysa jawaabteeda tahay bitakliifi kalifitaankiisa waa litaxaqumi shardi takliif ayaa xaqiiqooday huwa albuluuqu caaqilan weeye falmukalafu idan huwa albaaliqu alcaaqil duuna gayrihi isagu mukalaf maaha oo min sabiyin caaqilin sabi caqlileh ow baaliqin hayri caaqilin ama yani mid qaangaar oo aan caqli lahayn <clears throat> waxau sheekhu leeyahay arrintaa waxa u daliila xadiidka uu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi qalamkii waxaa laga kor yeelay saddex ka hurda waa laga kor yeelay inta uu ka qaangaadhayo oo takliifdii waa ka maqan tahay sabigii waa laga koray oo intaa qofkaa hurdaa hadduu wax cayo iyo hadduu wax fura iyo hadduu wax sameeyo waxba loo qaban maayo sabigii inta uu ka qangaarayo isaga wuxuu sameeyo loo qaban maayo xagga ciqaab ahaan xagga damaan ahaan waa lagu leeyahay kii majnuunka intuu ka miirsanayo ama ka caqliyasanayo xadiidkan waxaa warinaya abu daauud waxaan wariyey markaa qolyaha aynu sheegnay abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja iyo axmed iyo daaram iyo xaakim ibnu xibbaan xadiidku waa xadiis saxiixa haddaba qofku markuu qaan gaadho ee hadalkiisa iyo ficilkiisuba ay u dhacaan sidii la yaqaanay ee dadku ay u caado lahaayeen oo waxyaalaha loo daliishado ka mida inuu caqligiisu bad qabo markaasaa la xukminayaa inuu mukallaf yahay oo shardigii takliifda ayaa xaqiiqoobay oo ah qaangaad caqla idan mukallaf waa qofka qaangaadkaha ah caqliga leh murakab min shayin baa takliifta ledha waa albuluq alcaql laakiin ciddii aan ka ahayn ee ama sabi caqliba halahaadee mar hadduu sabi yahay qaangaar maaha oo yacni mukallaf maaha hadduu haba qaangaaday aan caqli lahaynna mukallaf maaha ayana ee waa inuu qofkii qaan qaangaadaa isaga oo welibana caqlina leh takliifduna ee qaangaarkuna dee maga waxay ku xidhan tahay masalan biyihii taranka oo kale hadday isku arkaan labadii qof inantii hadday dhiiggii isku aragto haddii kale shan iyo toban jir sida ay markaas u badan yihiin madaahibta muslimiintu e maalikiyada iyo shaaficiya xanaabilada iyo maxamed alxasri iyo abu yuusufba laakiin abu xaniifa qaba inantunaas toddobiyo toban inay kula sideed iyo toban ayuu ku qaangaadhaan wadaliilu dalika qowluhu calayhi salaatu salaam waxa weye rufica alqalamu can alaaatin baa laga kor yeelay qalimkana waxaa looga jeedaa takliifdii leanna wixii khayr aha waa loo qorayaa an alaaati canimaaybi kii hurtay xataa istayqada intuu ka baraarugayo wa can isabiyi xataa yaxtalima inta ka qaangaadhayo ka ixtilaamiga qaaniga wa can xataa yufiqa intuu ka mihirsanayo wa riwaayati xataa yacaqila inta ka caqliyaysanayo faidaa balaga alinsaanu alxuluma markuu gaadho qaangaadhkii oo wa kaanat aqwaalu iyo afcaalu ay noqotay jaariya mid ku duleelaysa calaa xasabi alma'luuf sidii la yaqaanay almuctaadi loo cadaabayo yeeshay baynanaas dadka dhexdooda oo mimaa kii markaa ka ahday yustadallu bihi loo daliishanaya calaa salaamati caqlihi caqligiisu inuu bad qabo markay yacni insaanku halaa gaadhay aqwaashiisa iyo afcaashiisa see ahaatay ayaa xukima la xukmiyey ama xukima la xukmiyay bitakliifihi kalifidiisa waa litaxaquqi shardi takliif shardigii takliifta ayaa xaqiiqoobay wa huwa albuluuq waa qaangaar caqilan isoo caqli qaangaaray falmukalafu idan walbaaliqu lcaaqil weeye duuna hayrihi mukalaf maahu min sabiilin caaqilina oo baali hayri caaqil macnaha weliba <coughs> inuu caqligu badqabo waxaa loo loo daliishanayaa buu hi in hadalkiisa iyo ficilkiisuba ay sidii caadadahayd ku socdaan qof gawaalana waxaa lagu gartaa hadalkiisu ma xidhiidhsanan wax iska wada hor imanayo bari iyo galbeed u socda weeye ficilkiisuna meeluu ka jeediyo meeluu u jeedaa waa walla waddada xagga u raacayo kulla xagga u raacayo kulla xagga u raacayo meeluu u jeedo iyo meeluu ka yimi midna ma jirto hadalkiisuna meeluu ka bilaamiyo tabigu ku socdaa ma jire waxa iska wada horaya dabayoonaya wa hada laa yukallafu lmajnuun la maayo wala sagiiruna la maayo mumayizan kaana aw hayra mumayiz ama mid wax kala soocayaan ama yuu kala soocay ama maa dahaba ilayhi jumhuuru lfuqahaa waxay ku tageen fuqahada badidoodu oo min lusuumi zakaati sakadu inay ku waajibayso fii maali lmajnuuni wasagiir ka waalan iyo ka yar xoolihiisa iyo wamaa dahaba ilayh jamiicu lfuqahaa fuqahada dhammaantood waxay ku tegeen muujubi nafaqati lqariib qofka qaraabada nafaqadiisa waajibitaankeeda iyo wazawjati iyo wadamaari lmutlafaati calayhima in wixii ay dileen laga mag dhabanayo falaysa dalika takliifan wainamaa huwa waxa weeye takliifu liwaliyihima oo lagu kalifayo biadaa'i hadihi alxuquuq min maalihima maalkooda inay xuquuqdan ka gudaan wainamaa wajabat hadihi alxuquuqu calayhimana waa ugu waajibtay liannamaa yamlikaani waxay mulkinayaan ahliyata wujuubin waajibida ahliyadeed kamaa sayatii bayaanu dalika fima bacdu waxa damba siduu inoogu caddaan doono wuxuu sheekhu leeyahay mar haddaynu sidaa nidhaahno majnuun iyo sagiir midkoodna mid la hawlay oo takaaliif la saaray ma aha ama mumayis ha ahaado mid wax kala soocaya sabigu ha ahaado oo masalan keligii wax cunaya oo keligii wax cabaya oo keligii isijoonaya mumayiskaasaa la yidhaahdaa ama yaanu mumayis waxba kala soocaynin ha ahaado oo yani kaadi aan iska basrinayn oon isjoonayn nooc ahaado haddaba wuxuu leeyahay haddii maxay noqonaysaa waxay jumhuurul fuqahaa ay ku tegeen ee ah inay zaka ka waajibayso ka yar iyo kawaalan xoolahooda hadday xoololay inay zaka ka waajibayso miyaanay taasi takliif ahayn iyo waxaanay markaa fuqahadu dhammaantood ku tegeen oo dee kii qariibka ahaa iyo xaaskii in xoolahoodii laga nafaqaynayo oo kii walaa hadduu xoole caruurtiisi waa laga xaaskiisana waa laga nafaqayn kii yaraa lafdiisa dee hadduu xoola leeyahay dee waalidka oo kalen waxba hayna xoolihiisa waa laga nafaqaynaya mutlafaadkii iyo wixii ay markaa dileen ay baabi'iyeen in markaa laga qaadayo kii walla hadduu dee wax dilo ama gaarijabiyo xoolaleya xoolihiisi waa laga qaadaya taasi maxay noqonaysaa waxaanaynu nidhi yacni mukallaf ma aha baynu nidhi maxay taasi markaa noqonaysaa ayuu yidhi waxa uu leeyahay mid weeyaane horta takliifid maaha kan saqiirka iyo kan majnuunka la kelimayo khitaab iyaga loo jeedinayo weligooda ayaa takliifdan iyo khitaabkan u dhacayaayoo xuquuqdan inay xoolahooda ka bixiyaana oo xuquuqdanna maxay ugu waajibtay wuxuu leeyahay waxay leeyihiin ahliyad ay wax ugu waajibaan bay leeyihiin ahliyadda wuu inoo keeni doonay ahliyatu wujuub iyo ahliyatu adaa waxa weeye qofkan inuu u suubado inay xuquuqi ku waajibto iyo inay isaga u waajibto ayaa la yidhahdaa marka waxna waa ku waajiba waxna waa waajib ahliyaddaas waa uu leeyahay midda kale sidaynu markaynu khitaabu takliifka iyo khitaabul wadciga markaynu kala saaraynay yacni waxaynu soo tilmaannay inay khitaabu takliifka tahay khitaabu eh, khitaabulwadciga inay tahay khitaabu takliifka inaan ahayn baynu soo tilmaana oo waxaan maalka ku tacalluqay wuxuu ku tacalluqay sababta nisaabka yacni waa xukun wadciyahoo asbaabtan ka ratibantay xoolahan yeelashadooda uu buuxsamay sanadkii eh, yani nisaabkii u buuxsamay ee sanadkii u soo wareegay taas ayaa markaa sabab ah ay sekadii ku waajibayso marka waa khitaabul xukmu wadciya weeyaan ee xukmi takliifiya ma aha cidda bixinaysa ee bixinta markaa lagula khitaabayaana ee inay markaa fuqarada iyo masaakiinta siiyaan waxa weeye waa weliga waanu maalkaasaanu ku taxalluq bisabab nisaab nafaqadan mustaxaqada ah ee markaas dee maalkiisa markaas aqarintii ugu waajibtay iyo damaankana wuxugu taqaanay itlaafkan uu sameeyey ee khitaab takliif ma itlaafkan uu sameeyey sababtiisa ayuu waajiba khitaab wadci weyn khitaab takliif ma aha wacalada laa yukallafu lmajnuunu lama kalifayo wala sagiir mumayizan kaana haya o hayra mumayiz ama maa dahaba ilay jumhuuru lfuqahaa waxay ku tegeen bilusuumi zakaati inay ku waajibayso fii maali iyo wamaa dahaba ili jamiicu lfuqahaati waa la isku raacsanye taa hore laakiin iskuma raacsana jumhuurkaasaa ku tegey oo min wujuubi nafaqati lqariibi iyo wazawja nafaqadii qaraabada iyo xaaska nafaqadeedii iyo wadamaani lmutlafati wixii ay dileen wixii la dilay ee la baabiiyey calayhimaa waajibitaanka ay ku waajibaysaa falaysa dalika takliifan lisagiiri walmajnuuni maaha wainama waa takliifun liwaliyihima weligooda ayaa lagu kalifaya biadaa'i hadi xuquuqi xuquuqda gudashada min maalihima laga gudo wainamaa wajabat hadihi xuquuqun calayhima waxay gu waajibtay liannamaa ymlikaani waxay milkinayaan ymlikaani ahliyata wujub ahliyaday wax ugu waajibaan kamaa sayatii bayaanu dalika fima bacdu sida dib inoogu iman doonta ictiraadun calaa shardi takliif waa bushin iyo ishortaagid isku gudbid yani waa waxba lagu gudbayo oo loo baahan yahay in laga jawaabo qulnaa waxaan idhi ina sharda takliifi huwa alqudra calaa fahmi khitaab shaaric shardiga takliifda waxaynu idhi waxa weeye in la awoodo khitaabka shaarica in la fahmo iyo wa kownu hada alkhitaab khitaabka ahanshiisa mima kii yumkinu ay suurtagelay fahmu in la fahma waqad yuctaradu in lagu bushiyo ayaa la arkaa oo laga hor yimaado calaa hada shardi bima yati alictiraad alwal ana takliifa man midka lifidi laa yafhamu lkhiaaba aan khitaabka fahmaynin qad warada fi shariica alislaamiya ayuu ku soo arooray faqad qaala tacala ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata ha u dhowaaniya wa idinkoo sakraansan xataa taclamuu ilaa ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin fahadihi alaaya alkarima tacliim waxay u jeedaa idaa sakartum markaad sakraantaan falaa taqrabu salaata ha dhowaanina fasakaara fii xaali sukrihim kuwa sakraansanay xilliga ay sanaansayin mukhallafuuna waxaa lagu kalifi bilkafi can salaati salaadda inay ka joogsadaan wahum laa yafhamuuna alkhitaab id xilligaana khitaab ma fahmayana waa nimandeed diidaasara hawada maraya fakayfa yuqaalu see loo odhanayaa ina sharda takliifi alqudratu cala alfahmi tam yaana iska hor imanaynin wuxu uhi waljawaab ayaduma siduu inoo sheegi doono waa ayad la nasakhay ana alkhidaama fi hadi laaya laysa muwajahan ila sakara xaala sukrihim uwajaha isna khidaabkani sakhraanada xilligay sakhraansan yihiin wainama huwa muwajahun ila lmuslimiin xaala saxwihim wuxuu ujeedaa yani muslimiinta xilligaa ay caadiga yihiin maxaa loogu jeeda bian laa yashrabu lkhamra inaanay cabin ida qaruba waqtu salaa xataa laa taqaca salaatuhum si aanay salaadooduna fi xaali sukrihim xataa yumkin ilaa u suurtagalo adaau salaati salaada in ogda kama ymbaii sida ay ku haboontay wa min aljadiiri bidikri waxa mudan xusida waxaa ka mid ah ana hadihi laaya naزlat qabla taxriimi اlkhamr khamriga intaan la xarimin kahor bay soo degtay biqowlihi aan lagu xarimin ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi ru inama alkhamru khamriga wlmaysiru khamaarka walansaabu iyo wixii la taagayo sanamada markaas loo taagayey wlslaamu qoryihii faalku rijsun quru weeye min camali shayaani shaydaanka camalkiisa ka mida fajtanibuu ka dheerada lacalku tuflixuuna saa u liibaantaan waxau leeyahay sheekhu waxaynu nidhi takliifta waxa u shardiya in khitaabka shaarica la fahmayo iyo khitaabkan shaaricu inuu yahay wax la fahmayo qofkii inuu awoodu leeyahy inuu fahmo oo caqli leeyahay khiaab iyo khiaabka shaarica oo ah wax la fahmi karo caqliga uu haleeli karaa haddaba waxaa arrinkaa lagu mushin karaa arrimo <coughs> waa midda koowaade cid aan khidaab fahmaynin oo waxay kala garanaysaa jirin oo la kalifay ayaan haynaa oo sida xadiidka abu daawuudka ay warinayaan saxiixu ku soo arooray ee cali laga warinaya wuxuu leeyahay cabdiraxmaan cawf baa raashin noo sameeyey dabeetana adigu xilligaa intaan khamrigana la xaaraantinimaynin waa marxaladii labaad bay ahayd inama alkhamru aayadda hore qul fiima maraaficu fiima wayasaluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiima ismu kabiir wamaraaficu linnaas tii ku xigtay bay ahayd ama tii saddexaadba dabeetana qamrigii baa la cabayoo salaad baa la tukaday maqrib ali baa markaa tukiyeyoo dabeetana qulaalkaafriinbuu ku tukiyey wanaxnu caabuduuna maa acbudu buuhi golodu isu wadageliyey markaasay aayaddan qur-aankii soo degtay oo la leeyahay kuwa ahliya nebi rumeeyow salaadda ha u dhowaanina idinkoo saqrasan ilaa ogaanaysaan waxa aa ka odhanaysaan taasi waxay ahayd markaa gooldhig loo gooldhiga khamriga xaaraantinimayntiisa waayo shan salaadood marka qofkii tukanayo ilalay adoo sakhraansan ha tukanin dee waxaa imanaysa markaa inuu cishaa'i dabadii iyo subax dabadii iyo inuu cabo xilliyadaa markaa dee salaaddu ay ka durugsan tahay inaan kala iska ilaaliyo waqtigiisi baa la cadidiyey de waay le wuxuu leeyahy sheekhu aayaddani waxay ujeeddaa haddaa sakhraannaan salaadda ha u dhowaanina markaa sakhraankii baa lala hadlayaayoo mukallafku ah inuu salaadda ka joogso markuu sakhraamo hadalkana maa fahmayaba see loo odhaya markaa ah, shardu takliifku waa in fahamka ah, la awoodayo wuxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye khitaabkan aayaddu uma socdo dadkay sakhraansan xilligay sakhraansan bal wuxuu jira muslimiintu xaaladda aanay sakhraansanayn baa waxaa la leeyahay khamriga cabina wakhtiga salaadu ay soo dhowaato si aydaan salaaddiina ugu dhicin wakhtiga aad sakhraansantihiin si salaaddiina markaa caadi a ugu tukataan marka qofka kaafilka iyo saqraanka iyo naaimka iyo yani ficilkooda xukun takliifi kuma tacalluqo adugu fuqahadu hadda waxa almutacadi bisukri hadduu sakrada ku tacadiyo yani cuqubatan calayh frinkii waa ka dhacayaayo wax badan ma imanaa kuxuwaaqooyo badanna waa diidan yihiin qulnaa waxaan ina sharda takliifi walqudratu calaa fahmi khidaabi shaarici shaarica khidaabkiisa fahmkiisa in la awoodo weeye iyo wa kownu hada lkhitaabi oo mimaa kikaada yumkinu ay suurtagal tahay fahmu in la fahmaa waqad yuctaradu calaa hada shardi bimaa yatii in lagu bushiya la arkaa alictiraad lawal ana takliifa man mid kalifidii laa yafhamu lkhitaaba aan fahmayni qad warada fi sharica alislamiya buu kusoo arooray faqad qaala allahu tacala wuxuuhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata u dhowaani wa anta sukaara idinkoo sakhraansan xataa taclamuu ma taquluuna ilaa aa ogaataan waxa aa markaas leedihiine odhanaysaan fahadihi alaaya alkariima tacliim waxay ujeedaa idaa sakartum markaa sakraadaan falaa taqrabu salaa fasukara kuwa sakraada fii xaali sukrin mukallafuuna bilkafi waxaa lagu kalifay lagu hawlay inay ka joogsadaan cani salaati wahum la yafhamuuna alkhitaabana id daka waqtigaa ma fahmayaan fakayfa yuqaalu sida loo odhaya markaa ina sharda takliifi alqudraca alfahmi weeye wljawaabuna waxa weeye ana alkhitaaba fi hadi alaaya laysa mani muwajahan ila sakaana mid loo jeediya xala shukrihim wainama huwa muwajahun ila lmuslimiina baa loo jeediya xala sax weyn bianlaa yushrabu alkhamra inaanay cabin idaa qaruba waqtu salaam markuu soo dhowaado xataa laa taqaca salaatuhum ilaa salaadooda aanay dhicin xataa laa taqaca salaadu dhici salaatuhum fii xaali sukrihim wa xataa yumkinahu ilaa u suurtagalo waxaa way ka yumkinu si ugu suurtagala addaa salaada salaada inay u gutaan kamaa ynbaii wa min aljadiiri waxaa mudan bijihri xuska waxaa ka mid ah ana hadihi laaya nazalad waxay soo degtay qabla taxriimi alkhamri khamriga intaan lagu xaaraantiinweynin biqowlihi tacala ilahi wadaadiisa ya ayuha aladiina aamanuu kuwa adiga nabi rumeeyo inama alkhamru khamriga walmaysiru qamaarka walansaabu iyo kaabadaha sarmiyada loo taagayo walazlaamu qoryaha faalku rigsun qurun weeye min camali shaydaani ka aday fajtanibuu ka dheeraada lacallakum tuflixuuna si a u liibaantaan alictiraad aani ana shareeca alislaamiya caamatu lijamiici albashar dadka oo dhan ayay caamutay bidaliili qowlihi tacaala qul waxaad tihi yaa ayuha naastow inii anuu rasuulu llahi rasuulka ilaahay baan loo soo diray ilaykum jamiican dhammaan wqowlihi tacaala iyo ilahay hadalkiisa wamaa arsalnaaka maanaanku dirin nebi maxamed ilaa kaafatan linnaasi dadka dhammaantood adigoo ku kulmin yani digiddaa iyo dacwaddaa mooyaane bashiiran xaalata mid bushaar wanadiiran xaalata mid digi mooyaane wa calayhi salaatu wasalaam iyo hadalkii uu yidhi nebigu kaana nebiyu yubcasu nebigu waxaa mid loo diray ilaa qowmihi khaasa wabucitu ila annaasi caama anna dadkao dhan baa lay diray wa naasina waxaa ku sugan hayru lcarabi baa ku sugan alladii kaasoo laa yafhamu lua alcarabiya luqadii carabiyad aan garanayn luat qur'aan wbitaali sia la laa yafhamu khitaab shaaric mar hadduu luqadii qur'aanka gala waaya khitaabkii shaaricana ma fahmayo fakayfa yuwajahu alkhitaabu see loogu jira bilisan alcarabi ilaa man mid laa yafhamu aan fahmaynin oo wayakuunu mukalafan haddana mukalaf wuu noqonaya wahal haada kani miyuu yahay ilaa musaadama yani mid hirdinayo ka hor imanaya m lishardi takliif huwa alqudratu calaa fahmi alkhitaab yani shardigii ahaa in la awoodo fahamka khitaabka shardigaa inuu yani ka hor imanayo wax kala miyo ahado yani shardigaasi is hirdinayaan waljawaabuna waxa weeye in alqudra calaa fahmi alkhitaabi awoodda la awoodaya fahamka khitaabku shardun laabudda minhu waa shardi lagama lisixati takliif hortu faladiina laa yafhamuuna lisaan alcarabi luqada carbeed aan garayn laa yumkinlaa yumkinu suurtogeli maya takliifuhum sharcan sharcan in la kalifo ilaa idaa kaanuu inay ahaadaan mooyaane qaadiriina ilaa idaa kaanuu markay ahaadaan mooyaane qaadiriina kuwa karaya calaa fahmi khitaabi shaarici shaarica khitaabkiisa fahamkiisa markay awoodaan mooyaane wadalikaasna wuxuu ku imanayaa ima bitacliimi luqata alqur'aan in luqadii qur-aanka la baro ow bitarjamati nusuusi sharciya juharciga in la turjuo ow macnaha ila luqatin loo turjuo ow bitacalumi aqwaamin ama qolooyin inay bartaan min almuslimiina ka mida luqaati lumam ummada hayr alcarabiya luqooyinkooda inay bartaan wa qiyaamihim iyo dee inay markaa ku qobaan binashri tacaaliimi lislaam inay tacliimta islaamiga wa axkaami baynahum ugu faafiyaan biluqatihim luqadooda mooyaane waxau sheekhu leeyahay ictiraadka labaad waxa weeye shareecada islaamku dadkao dhan basharoo dhan bay u sugnaatay oo ilaahay baa yidhi rasuul alla waxaan kuu diray dadka oo dhan iyo kumaanaan diray dadka o dhan ada u bushaarayna u digi mooyaane xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaanna nebigu wuxuu wuxuu ahaa khasaa'istiisa markuu sheegayay shantii arrimood nebigu wuxuu ahaa mid loo diro tolkii oo gaar ah anigana dadkao dhan baa lai diro taasaan la gaaray risaalada caamka ah dadkan loo dirayna waxaa ka mida ah, aan carabi aan luqadii carbeed garanayn qur-aankiiyo nusuustii o dhan carabi bay ku qorantay mar haddii luqada carbeedu garan waayna khitaabkii shaaricana ma fahmayo se markaa khitaabkii loogu jeedinaya lisaankan carabiga loogu jeedinaya qof aan fahmaynin oo mukalaf uu noqonaya miyaanay taasi noqonaynin shardigii takliifda mid hirdinaysa ee ahayd inuu fahmayo ka hor imanaysa miyaanay ahayn wuxuu leeyahy jawaabtu waxa weeye horta waa musallam in khitaabka shaarica in la fahmaa shardi uu takliifda u yahay ansixitaankada waa arrin laga maarmaana kuwa aan fahmaynin luqada carbeed suurtagal maaha sharcan in la kelifaa ilaa markaa ay awoodaan inay khitaabka shaariica fahmaan ayuun bay mukhalafiin noqonayaan oo haddaba sideebaa markaa ay ku fahmin dee waa in iyagii la baraa luqadii qur-aanka ama waa nusuusi shareecada ama macnaheedi luqadooda loogu turjumaa ama waa inay qoliyaan muslimiinta ka midii luqooyinka ummadaha aan carabta ahayn bartaanoo dabeetana ay ku qubaan inay tacliimtii islaamiya axkaamtii markaa ay ducaadu noqdaan ay markaa gaadhsiiyaan wuxuu yidhahd اعtiraadu ثaani ana الشhaريca الiسlaamiya caamaة ljamiiع الbaشhر bashar o dhan bay u sugnaatay bini aadmi o dhan bidaliili qowlihi tacala baa u daliila qul yaa ayuha الnaas low inii anugu rasuul rasuulkii ilaahay baanahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican xaala idishiin iyo qowlihi wamaa arsalnaa dirin ilaa kaafata ilaa jaamican linaasi dadka mid kulmin oo dacwadda ku kulminaad mooyaane yani kaafatan kaafan haaduna markaa taas waa lilmubaalaqa un linaasi dadka adoo ku kulminaya dacwadda bashiiran xaala timid sharu nadiiran xaa timidi wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid mutafaqa ah. kaana nebiyu waxaa yubcasu mid loo diro ilaa qowmihi khaasa tolkii wabucisu ila annaasi baaladi caam wa fi nnaasi waxa usa hayru lcarabi alladii kaasoo laa yafhamu luga alcarabiya aan fahmaynin luat qur'aan wabitaali sida markaa la sii xidhiidhana ee kusii xigtana laa yafhamu khitaaba shaaric ma fahmayo fakayfa yuwajahu sidee loogu jihaynaya alkhitaabu bilisan اlcarabi ilaa man mid laa yafhamu aan fahmaynin oo yakuunu mukhalafan wuu noqonaya wahal aadaakaasi ma ilaa musaadama hirdiid mooyane lishardi takliif hirdiya iyo wax kale miyuu ahaad wa huwa alqudra shardigaa takliifkuna waxa alqudra cala fahmi اlkhitaab khitaabka fahan yani khitaabka fahankiisa inuu awoodo wljawaabuna waxa weeye ina alqudra cala fahmi lkhitaabi shardun waa shardi laabuda minhu laga maarmaana lisixati takliifi faladiina kuwa la yafhamuuna lisaan alcarabi aan fahmaynin laa yumkinu suurtagal maaha takliifuhum sharcan sharcadin la kelifa ilaa idaa kaanuu markay ahaadaan mooyaane qaadiriina kuwa karaya calaa fahmi khitaabi shaarici shaarica khitaabkiisa marka ay markaa fahmayaan mooyaane wadalika waxaanu kaasi ku xasinayaa bitacalumihim barashada luqata alqur'aan aw bitarjamati anusuus sharciya in la turjumo ow macnaaha ila luqati in loo turjumo aw bitacalumi aqwaamin ay qolooyin min almuslimiina bartaan luqaata lugama hayr alcarabiya waqiyaamihim hayr alcarabiya waqiyaamihim iyo inay ku qumaan markaas ay isu taagaan binashri tacaaliim alislaami iyo waaxkaamihi baynahum inay ku faafiyaan biluqatihim luqadooda dhexdeeda wallahu aclam markaa inoogu joogo